الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد نموذج قال المعري رب ليل كأنه الصبح في الحسن وإن كان أسود الطيلسان وسهيل كوجنة الحب في اللون وقلب المحب في الخفقان waxaan ka bilaabaynaa kolley cashirka koobaad layliskiisa ama namuudajkiisa ku qoran bogga toddobiyo tobnaad ayaynu ka bilaabaynaa layliskiisa ku qoran bogga toddobiyo tobnaad ayaynu ka bilaabaynaa nin macari la yidhaah ayaa hadlaya macari waa nisbo ninkan waxaa loo nisbaynayaa magaalo la yidhaah macaratu nucmaan macaratu nucmaan magaalo la yidhaah baa loo nisbaynayaa oo suuriya ku taala macaratu nucmaan macara af carabiga waxa weeyaan waa ashidda waa ad ama dhibaatada ayaa loo yaqaanaa macara kolkaa waxay idhahdeen nucmaan binulbashiir saxaabigii la odhan jiray ayuu inanu dhalay kaga geeriyooday kadibna nucmaan ibnulbashiir halkaa ayuu waxoogaa yaro deganaa inankiisi markuu ku asay dhibaatadii iyo culayskii uu kala kulmay ayaa loogu bixiyey meesha macara kolkaa waa macaratu eh, nucmaan binulbashiir baa loogu magac bay noqonaysaa markaa waa loo nisbeeyaayo macari baa la yidhaahdaa isaga cabdullaahi ibnu sulaymaan baa la odhan jiray ninkan magiciisa waa nin gabaya ah oo gabaygan isagu iska lahaa weeye cabdullaahi ibnu sulaymaan ayaa ninkan loo yaqaanay ama la odhan jiray waxaa naanaystiisa laga dhigaa in la odhan jiray rahiinulmaxbasayn rahiinulmaxbasayn baa la odhan jirayoo waxaa la yidhi labada kii jeelka ugu jiray laba arrimood ayuu ninkani u xidhnaan jiray oo rahiinulmaxbasayn bay naanaystiisu ahayd labada arrimood waxa ay ka dhigaan culimmadu markay macnaynayaan waxay dhaahdeen isaga saddex jirkiisii ayay hablabaas ku dhacday saddex jirkiisii markii ay hablabaas ku dhacday waxa dhacay baa la yidhaahdaa saddex jirkiisii ayay hablabaas ku dhacday hablabaastii markay saddex jirkiisii ku dhacday afar jirkiisii ayuu indhabeelay kolkaa indhala'aan badan oo ku dhacday ayaa sababtay baa la leeyahay in ninkani kolkaa uu guriga ka soo bixi waayo waa xawey waa xabsiga koobaad ee ninkani uu galay indhala-aantaa ku dhacday weeyaan xabsi labaad buu ninkani galay mar labaad xabsiga labaaduu galayna waxay ahayd bay culimmadu ku macneeyaan ictizaal buu sameeyey dadko dhan buu ka dheeraaday ictizaal buu sameeyey kadibna ummaddii uu la noolaa ayuu ka dheeraaday oo inuu soo dhex galay ayuu diiday kollay sababbay lahayd taa lafteeduyo macaratu nucmaan oo suuriya ku taalla niman shiico ah ayaa xukumi jiray oo baatiniyo la yidhaah isagoo xukunkooga nacaya ayuu ka fogaadu xoog uga fogaaday waxay ku kaliftay inuu markii dambena u wareego bakhdaad inuu u wareego waxaa la yidhaahdaa ninkan macari nin gabayaa'a ah weeyaanoo runtii caan ah welibana nin xikmad badan buu ahaa oo aad iyo aad gebaygiisa xikmado badan laga dheehan karo ama adkaa soo qaadan karto waxaa loo arkaa ama ay culimmadu ku tilmaamaan midab uu afar jirkiisii maadaamuu indhabeelay wax uu arko ama ugu dembeeyey wuxuu ahaa baa layidhi midabka casaanka ah kolka isagaaba odhan jiray xataa hadalladiisii marka wax la weydiiyo wuxuu odhan jiray anuu casaan baan garanayaae waxaasi casaan ma yahay buu odhan jiray casaan ma yahay buu odhan jiray mar wuxuu ahaan jiray nin sidaan filayo culimmadu runtii meelo badan ay kaga hadleen malaha mawduuc laga hadlo una ninkani ka hadal wuu iska yaraa isagoo indhala mawduuc kaste oo laga hadlo wuu ka hadli jiray gebagabadii ciraaq buu u wareegay oo ciraaq buu noqday nin muctarafa oo aad iyo aad looga dambeeyo xasadkuna ma yaree dad baa xastay xasadkii markii ay ku sameeyeen ciraaq gudaheega ayaa isagoo nin la odhan jiray shariif almurtada isagoo la jooga ama shariif almurtada isagoo maalin maalmaha ka mid a ah, gurigiisii ay fadhiyaan ayuu nini u soo galay ninkii u soo galay baa ku yidhi uu garan waayey oo sidaa u eegay buu yidhi ilaa aynayaa kalib buu ku yidhi ayaw xaggee tegaysaa gurigii shariifka ay kolkaa kusoo dhow yuu soo gelayaa markaasuu ku yidhi ninkani ugu jawaabay aygu waa ninka ayga toddobaatan magac u garan waayee aygu toddobaatan magacuu leeyahay ii sheeg buu yidhi haddaad garan weydo toddobaatan magacuu aygu leeyahay adaa ay noqon doona markaasuu ninkii yaabayoo u xanaaqay markuu xanaaqay ayuu macari soo qaatay gey bayd uu lahaan jiray nin la odhan jiray abu ayib abu ayib almutanabi shariif almurtada oo maamulkii ciraaq ka jiraya eh, looma sheegi kari jirin abu ayib beydkiisa shariif almurtada wuu jeclaa ninkan laakiin beydku soo qaatay buu ku nacay markaasuu yihi kol haddaad ninkaaba xidhiidh leedihiin bes isma sheegan karno sidii buu ciraaqna kaga soo tegey ninkani gebagabadii wuu geeriyooday xanuun baa ku dhacay dufan la'aanta laga qaado saa ayuu u dhintay macari baana la yidhaahdaa abulcalaa almacari baa loo yaqaanaa nin aad u xikmad badan buu ahaa ruba leyli kaanahu subxu fi lxusni wain kaana aswada taylasaani wasuhaylu kawajnati lxubi fi llawni waqalbi lmuxibi fi lkhafaqaani faacilaatun mustafciluun faacilaatun faacilaatun mustafciluun faacilaatun ruba laylin habeen badana alla habeen badanaa buu yidhi kaannahu ad moodo asubxu subax ad moodo filxusni xagga quruxda badana habeen ad subax moodo xagga quruxda ruba laylin habeen badanaa kaannahu ad moodo asubxu subax ad moodo filxusni xagga quruxda kolka habeenkii ayuu subaxoo kale inooga dhigay siduu u qurux badan yahay wain kaana ha ahaado swada taylasaan dharka uu xidhan yahay miduu madow yahayba ha ahaadee dhar yaryadoo madmadowba ha soo xidha ee alla badanaa buu yidhi habeen subaxad moodaa agga quruxda xagga caddaanka ma odhan filxusni buu yidhi xagga quruxda kolka waxaa la arkaa inaad waxaad odhan kartaa maalinta habeenka ka cad eh maxaa loo leeyahay habeen maalinoo kali ihi badana ilain maalintiibaa ka cade caddaanka maaha xaggay iskaga egyihiine waa quruxda weeyaan quruxda iyo caddaankuna way kala jiraanoo wax cad oo fool xun ayaa jira iyo wax madow oo qurux badan ayaa jira ruba laylin habeen badana kaannahu aad moodo asubxu subax aad moodo filxusni xagga quruxda wain kaana haba ahaada habeenku aswada taylasaan maryihiisu miday madow yihiine taylasaanka waxaa loo yaqaanaa dhar ay culimmaduni xidhan jireen wakhtigii cabaasiyiinta kadibna wuxuu ahaa dhar madow oo ka qaalisan dharka kale haddaba wuxuu ku leeyahay intan yaree wain kaana aswada daylasaan wuxuu ku tilmaamayaa inuu habeenku ka qiimo badan yahay maalinta madowga uu la dheeryahayna qiimo uu maalinta la dheeryahay inay tahay waayo madowgan habeenka ku jireen maalinta ku jirin waa dharkii madmadooba ee culimmadu loo ogolaabuu ku leeyahay markaa mushabihi waxa weye kaanahu hada ku jirta kaanahu hada ku jirta ayaa mushabaha aadaatu tashbiihi waa ka anna kaafka ha odhanin mushabbahun bihigii waa asubxu wajushabihiina waa fi lxusni wajushabihiina waa fi lxusni arkaantii afarta ahayd ruba leylin habeen badanaa habeenkoo kaannahu aad mooddo asubxu subaxaad mooddo fi lxusni xagga quruxda wain kaana ha ahaado aswada taylasaan maryihiisu miday madow yihiine wasuhaylun ka wejnati lxibi fi llowni wa qalbi lmuxibi fi lkhafaqaani wasuhaylun xidiga suhayl ka wejnati lxibi qof ka wejnati lxibi qofaad jeceshahay dhafoorkii oo kale weeyi fi lowni xagga midabka wa qalbi lmuxibi midku jecel qalbigii oo kale weeyi fi lkhafaqaani xagga gariirka wuxuu idhi xidigan subaxda soo baxa ee xaggan bariga ka soo magiciisa suhayl baa la yidhaahdaa magiciisa suhayl baa la yidhaahdaa kolkaa suhayl waa qofad jeceshahay dhafoorkii oo kale buu ku yidhi qofaad jeceshahay dhafoorkii oo kale macnuhu waxa weeye dhafoorka wuxuu u soo qaatay qofka aad jeceshahay haba fool xumaadee wuu kuu qurux badan yahay uun kolkaa xidigaasi waa xidi qurux badanoo kolley qofaad jeceshahay lamid a ah buu ku leeyahay xagga midab ahaan siduu u cad yahay ayuu qofkanina kuula caddaanaya culima haddaad tashbiihan u fiirsatiin waxoogaa waxaa la moodaa tashbiihan khalad yar inuu ka muuqdo khalad maaha laakiin waa laga fiican yahay tashbiiha noocan oo kale ah. waayo shalay waxaynu isku ogeyn qaaciidadeenna gebagebadeedii waxaynu ku soo marnay waxa waajiba mushabbuhu waa inuu ka xoog bato wajushabuhu waa inuu ka xoog bato wajushabaha waxaynu ku kala qaadnay markaa wajushabaha mushabbahunbihiga ku jiraa waa inuu ka xoog bato ka ku jira ka mushabaha ku jira waxaynu isku ogeyn labadaa farood haddii laysku shabaho oo dharar layskaga shabahayo teebaa mushabah ah teebaa mushabahumbihiya teebaa mushabahumbihiya tanaa mushabahumbihiya ta dheerbaa mushabahumbihiyo loo egaanayaabaan isku ogeyn haddaba eegoo qofka aad jeceshahay dhafoorkiisa iyo xidigana yaa xagga caddaanka ku asala ma xidigaa ku asala oo mushabahumbihiya mise kaad jeceshahay oo mushabahumbihiya mushabahumbihiya xidigaa mushabahun bihi haddaba cagsi buu inooga dhigo suhayl baa mushabaha u fiirso wuxuu idhi wa xidiga suhayl la ka wejnat lxibi ku aad jeceshahay dhafoorkiioo kale weeye xidigiibaaba u egaanaya kaad jeceshahay buu ku yidhi kanaad jeceshahay baa ka sii qurux badan markaa xidiga laftiisa sidaa ayuu macnuhu noqonaya wa suhaylun xidiga suhayl la yidhaa ka wejnat lxibi ku aad jeceshahay dhafoorkiioo kale weeye tashbiihan maqluub baa loo yaqaanaayo carabiga laftiisu wuxuu ku leeyahay baab weyn oo la yaqaan ayuu ku leeyahay tashbiih almaqluub wa qalbi lmuxibi halkan wa qalbi lmuxibi waxaa ka maqan wa suhaylun baa ka maqan iyo kaafkii wa suhaylun suhayl ka qalbi lmuxibi kuku jecel qalbigiioo kale weeye filkhafaqaani xagga gariirka suhayl xidiga loo yaqaanaa waa qofku jecel qalbigiioo kale xagga gariirka buu ku yidhi kolka xidigani gariir buu sameeyaayo haddaad u fiirsato ashicadiisu iniaad iyo imbisaad bay samaysaa iniaad iyo imbisaad waxaad moodaysaa ashica uu sii daynayu qabanayu sii daynayu qabanayo ayaad arkaysaa waxaa jira ka ku jecelna qalbigiisu saasoo kale u gariiraayo markuu kaa maqan yahay xaalkaaga ayuu mar badan ama in badan oo kamida uu ka fikiraya suhayl waa mushabah kaafku waa aadaatu tashbiih wejnat ilxibri waa mushabbahun bihi fi lownina waa waju shabihi isla suhayl baa haddana mushabbaha kaaf meesha ka maqan baa aadaatu tashbiiha qalbi lmuxibi baa mushabbahun bihiya fi lkhafaqaani waa waju shabihi isna tamriinka koobaad amaa layliska koobaad bayin waxaad caddaysaa ardayow fii maa yatii tusaalayaasha soo socota tusaalayaashan soo socota tashbiihu arkaan wuxuu yeelanayaa afar ah ee afarta rukni ee tashbiiha noo sheeg amase noo caddee anta kalbaxri fi samaaxati washamsi culuwan walbadri fi lishraaqi anta adigu kalbaxri badoo kalaa tahay fi samaaxati xagga deeqsinimada bad oo kale ayaa tahay washamsi cadeedoo kalaa tahay culuwan xagga sarraynta walbedri dayaxoo kale ayaa tahay fi lishraaqi xagga nuurka amta kalbaaxri fi samaaxati washamsi culuwan walbadri fi lishraaqi faacilaatun mustafciluun faacilaatun faacilaatun mustafciluun faacilaatun anta adigu kalbaxri bad oo kalaa tahay anta adigu kalbaxri bad oo kalaa tahay fi samaaxati xagga deeqsinimada halkaa tashbiih baa ku jira dhammaystiran arkaantiisii afarta ahaydba yaa mushabbaho waxu egaanayaa anta yaa mushabbahun bihiyo loo egaanayaa albaxri yaa aadaatu tashbiihoo isku ekaanshaha faa'iidaynaya yaa waju shabaho halkee layskaga egyahay fi samaaxa washamsi wa anta ka shamsi halkan waxaa ka maqan anta iyo kaaf baa ka maqan wa anta adigu ka shamsi cadeedoo kalaa tahay culuwan xagga sarraynta wa anta adigu ka shamsi cadeedoo kalaa tahay culuwan xagga sarraynta halkana tashbiih kaloo dhammaystiran baa ku jira aawey mushabbihii anta aawey mushabbahun bihigii shamsi aawey aadaadkii isku ekaanshaha faa'iidaynayey kaafka aawey wajushabihii halkay iskaga egaayeen culuwan weeyi walbedri dayaxoo kalaa tahay fil ishraaqi xagga nuurka walbedri halkana tashbiih baa ku jira isna dhammaystiran waxay ka dhigan tahay wa anta kalbedri fi lishraaqi wa anta adigu kalbedri dayaxoo kalaa tahay fil ishraaqi xagga nuurka aawey mushabbihii anta aawey mushabbahun bihigii albedri aawey aadaatu tashbiihiina kaabka aawey waju shabihi halkay iskaga egaayeen fi lishraaq anta adigu kalbaxri badoo kalaa tahay fi samaaxati deeqsinimada washamsi cadeedoo kalaa tahay culuwan sarraynta walbedri dayaxoo kalaa tahay filishraaqi nuurka waa balaaqada carabigu uu leeyahay weeye inaad hal hal layn ama hal sadar inta aad soo qaadato qofka aad saddex qaybo saddex shay oo kala duwan aad ku shabbahdo waa balaaqada runtii luga alcarabiya laga helo wuxuu ku leeyahay anta kalbaxri fi samaaxati wshamsi culuwan wlbadri fi lishraaqi dhinac bad baa tahay buu ka leeyahay dhinacna cadeed baa tahay buu ka leeyahay dhinacna dayax baa tahay buu ka leeyahay kolka kaafka haddii la sheegana oo kale unbaad ku darsanaysaa alcumru cumrigu milu dayfi waa marti kale ow ka dayfi waa eleledoo kale laysa lahu iqaama nagaadi male oo kula joogi maayo cumrigeenna bal hadda qiimee cumrigeenna gebigiisu waa laxadaad laysku keenay maadaamuu ilbiriqsiyo iyo laxadaad uu ka yimid sidaa laxadaadku ayna macno buuran u lahayn uun buu kuu dhaafaya haddana cumrigeenni waa laxadaadkaasoo adoon dareemaynin uun buu ku dhaafay waa laxadaad isku yimid weeyaan sida ilaahay subxaanahu wa tacaala buurahaaba uu uga dhigay dee ciid yaroo isku timid ama qururux yaroo isku yimid ama dhagaxyo yaryaroo isku timid ayuu ilaahay uga dhigay cumrigeennana laxadaad yaryar oo isku yimid kolkaas shayga yar lama fudaydsado ilain buuruhuba waxay ka yimaadeen shay yar eh ama cumrigeennuba wuxuu ka yimid shay yar buu ka yimid oo laysku soo ururiyey alcumru cumrigu milu dayfi waa marti oo kale fii cadami liqaama ama fii surcati taxawul xagga siduu degdeg wareegayo fii surcati taxawul baa meesha ka maqan fii surcati taxawul degdeg buu kaaga wareegayaa ow ka dayfi waa eleledoo kale eleledku waxa weeye habeenkii markaad huruuddo wax qalbiga kaasoo yar mara oo kale haajis oo kale ama riyo yaroo qalbiga kaasoo marta oo kale laysa lahu iqaama ma joogayo oo cumrigu wax kuu joogaya ma aha marnaba ha ku fikirin inuu cumrigu kuu joogayo haddaba laba tashbiih baa gabaygan ku jira mushabuhu beydka koobaad waa alcumru aadaatu tashbiihuna waa milu mushabahun bihiguna waa adayf oo martiya awey waju shabihi halkii ay iskaga egaayeen cumriga iyo martidu ilan cumrigu waa qof marti oo kalea lagu yidhi me waa surcatu taxawul degdeg buu kaaga wareegayaa kolkaa cumrigaagiina degdeg buu kuu dhaafi ka martidii ihina degdeg buu kaaga wareegiyo saddex cishuuba kula joogi karaa inta ay martidu xaq kuugu leedahay ay kula joogtaa waa saddex maalmood baa loo yaqaanaa ow ka dayfi laysa lahu iqaama halkan waxaa ka maqan ow alcumru ka dayfi alcumrudiibaa mar labaad ka maqan aw ilcumru ama cumrigu ka dayfi waa riyo oo kale ama elalad oo kale laysa lahu iqaama kulamana joogayo mushabbihii mee halkan dambe waa alcumru mushabbahun bihigiina mee waa adayf aadaatu tashbiihiina mee waa kaafka away waju shabihi halkii ay iskaga egaayeen ama ay iskaga xidhnaayeen mee laysa lahu iqaama wey laysa lahu iqaama macno laga samaysanayo weeyi laysa lahu iqaama lafteeda ma aha iyadana masder loo bedela cadamuliqaamaad odhanaysaa markaa cadamuliqaama joogid la'aan joogid la'aantaa weeyaan markaa kalaamu fulaan ninkii hebela hadalkiisu ka shahdi waa xabagbarsho oo kale filxalaawati xagga macaanka kalaamu fulaan ninkii hebela hadalkiisu ka shahdi waa xabagbarsho oo kale filxalaawati xagga macaanka aaway mushabbihii waa kalaamu fulaan aaway mushabbahun bihigiina waa ashahdi away aadaatu tashbiihi waa kaafka away waju shabihiina waa fi lxalaawa kolkaa kalaamu fulaan hebel hadalkiisu ka shahdi ereyga shahdiya malab ha odhanin waayo malabku waxa weeyaan casal baa la yidhaha afcarabiga malabku waa casal laakiin shahdigu waxa weeye xasiidda beereenoo kale ma garanaysiin sow xasiidu kama qiimo badna raashinku markuu sidaa ay xasiiddu uga qiimo badan tahay raashinka kale malabku markuu xasiidda marayo xaaladaa xasiiddeennu ay ku jirto oo kale markuu malayo ayaa shaadi af carabiga la yidhaah markuu in badan jirana casal buu u wareegayaa waa raashin adkaaday oo kaleu noqonaya kolkaas shahdigu waa malabka gaar ahaan shamiciisa in markuu ku jiro shamiciisa markuu ku jirou cusub yahay ayaa loo yaqaanaa shahdi kolkaa xabagbarsha af soomaaliga la yidhah kollay luqooyinka aan garanayo kalaamu fulaan hebel hadalkiisu ka shahdi waa xabagbarsho oo kale filxalaawati xagga macaanka annaasu dadku ka asnaani lmushti waa gadhfeedha ilkaheega oo kale fil istiwaa'i xagga sinaanshaha annaasu dadku ka asnaani lmushti bahashan yare gadhka lagu feedho ama timaha lagu feedho taasoo kale ilkaheega dadku weeyaan filistiwaa xagga sinaanshaha macnaheegu waxa weeye haddaad aragta ninkaa hanti badan waxaa laga yaabaa inaad ka aqoon badan tahay haddaad aragtan inaad ka aqoon badan tahay waxaa laga yaabaa inuu kaa hanti badan yahay haddaad aragta nin aad ka maal badantood ka aqoon badan tahay waxaa laga yaabaa inuu ka caafimaad badan yahay haddaad aragta inaad intaa la dheer tahay waxaa laga yaabaa adigu inaadan xaafad ahaan iyo qoys ahaan aadan ahayn qof degan ee isagu intaa kale iyo meelo kale iyo waxyaabo kale uu kula dheer yahay haddaba markaad isku celceliso adduunku u isku dheeli tiran yihiin laba wax isdheeriba way iska yar yihiin inta badan marka la qiimeeyo waxa laysla dheeraadaa waxyaabaha diinta ah laysla dheeraadaa inta badan dheelitirbaa meeshii imanaya markaa dheelitirbaa meeshii imanaya waana ilaahay xikmadihiisa ayay ka mid tahay in ummadda laysku baahiyo waa laysku baahiyaa inta badan waxaynu ognahay kan maalqabeankiihi aqoon male inta badan siduu u badan yahay waayo kan aqoonta le ayuu aqoontiisa u baahan yahay waa inay adduunyadu isku baahataa isku tiirsanaataa cid tidhaahdo waan maarmawaan kaaftoomaya lama helayo kolka kan maalka lihi kan kale ayuu ku tiirsan yahay aqoontiisa kan aqoontale laftiisa u fiirso yuu ku tiirsan yahay dhaqaale ma hayo aqoonunbu hayaaye dhaqaale ma hayo kan kale waxogaaga haysta ayuu isna ku tiirsan yahay kolkaa adduunyadii way isku baahan tahay way isku xidhan tahay markaa macnaheegu weeyaan way isku xidhan tahayoo waa waxyaabaha ilaahay lagu garan karo ayay ka mid tahay xaqiiqatan dee imaamu shaafici baa ka qayb galay waa dood furan oo ilaa hadda jirta imaamu shaafici ka horna jirtay weeyaan imaamu shaafici hortiina way jirtay ilaa wakhtigiisii way jirtay ilaa haddana way daba furan tahay haddaad dooddaa aad ka qayb gelayso dood furan baa ayaa ka socota arrinkaa qadiyaddaa ah. nin gaalaa bilaabay laakiin markiisii hore culimada qaar ay u inuu gaal ahaa culimada qaarna ay u arkeen gaal ahayn wuxuu ka bilaabay gebay loo yaqaano kam caaqilin caaqilin acyat madaahibuhu wajaahilin jaahilin talqaahu marzuuqa hada aladii taraka alwhaama xaa'iratan wasayara alcaalima nixriira zindiiqa wuxuu ka bilaabay dadkan aqoonta leh een lacagta lahayn wuxuu ka bilaabay halkaa ayuu soo mariyey markaasuu yidhi arrinkaasi ni waa arrin aad iyo aad khatar u ah buu yidhi aqoonna wuu leeyahay adduunna ma leh anu ma fahmaye buu yidhi markaa isagu si kaleu usoo dhigay markuu si kale u soo dhigay qofkii ugu horreeye u jawaabaa wuxuu yidhi kam min qawiyin qawiyin fii taqalubihi muhadab ira'yi canhu risqu munxarifun hada aladii dallanaa cala ana alilaaha lahu fi lkowni sirun khafiyun laysa yankashifu kii hore waa lagu gaaloobayaa buu wuxuu yidhi kan xoogga badan ee digdigta badan ee caafimaadka badan ee aqoonta leh ee haddana faqiirka ah iyo kan mariidka ee sariirta jiifa siday ganacsatadu u badan tahay eed moodo badan gacanka carbeaduna inay adduunyada ka soo dhuranayaan miyaadan arkaynin halkan arrinkani arrin ilaahay lagu rumaysan kara inuu yahay wuxuuba ina tusayaa adduunkan inuu jiro alla maamulayaa sir qarsoon ku maamulayaa waxaa kaloo jira haddii ka aqoontale wax loo dhiibi lahaa ilaahay waynu ilaawi lahaynoo inay aqoonta wax bixisaynu moodi lahayn waxaa lagu tusayaa markaa kan aqoonta le inta badan looga dhigayaa noocan waa inaad ogaato aqoontu inaynaa ahayn raasiq alle raasiqa inuu jiro aqoontani waxba kuu qaban maysa hadduuna ilaahay kugu anficin xallaaxay kuu qaban male imaam shaafici laftiisu wuu ka qayb qaatoo dhowr gabay buu kaga qayb qaatay gebagebadii kolkaa waxaa soo khulaasoobay marka la eegay dooda annaasu ka asnaani lmushti fi listiwaa waxba lagulama dheera halle wax lagugula dheeryahay ma jiro kaa dabaqyada leh iyo kaa gidaarka jiifa waxba islama dheera hadduu adduunkula dheeryahay caafimaad baad la dheertay ama nimco kalead la dheertay oodan ogeyn tusaalahan ii soo saar haddaba eh, annaasu ka asnaani lmushti fi listiwaa aawey mushabbihii annaas baa mushabbaha aawey mushabbahun bihigii asnaanu lmushti aawey aadaatu tashbiihi kaafka aawey waju shabihi halkii ay iskaga egaayeen fi listiwaa qaala acraabiyu nin reemiyi ah ayaa yidhi fii rajulin nin isagoo ka hadlaya maa ra'aytu maanan arag buu yidhi nadratan daymo fi tawaqudka waan ka boodaya maadaamay wajushabax tahay xagga dambaan dhiganaya maa ra'aytu maanan arag nadratan daymo maanan arag ashbaha uga eg bilahiibi naar dabka ololkiisa min nadratihi daymadiisa fi tawaqud xagga ololka nin acraabiya ayaa yidhi ninkan daymadiisa maanan arag daymo uga eg dabka ololkiisa markuu soo eego tusaalahan inta badan arkaanta inaad ka soo saartiin waa laga yaabaa inuu idinku adkaado waayo wuu isku yar dhex daadsan yahay bal u fiirso maa ra'aytu maanan arag nadratan daymo ashbaha uga eg bilahiibi naari dabka ololkiisa min nadratihi daymadiisa fi tawaqud xagga ololka aaway mushabbihii waa nadratan aaway aadaatu tashbiihi waa ashbaha aaway mushabahun bihigii waa bilahiib lahiibbaa mushabahun bihiya aaway wajushabihiya halka iskaga egaayeenna aaway waa fi tawaqud kelmadda fi tawaqud ayaa awajushabihi halkii ay iskaga egaayeenna ay noqonaysaa wa qaala acraabiyu nin reemiyi ah ayaa yidhi fii wasfi rajulin ninkiioo tilmaamaya kaana lahu waxa uu ahaaday cilmun aqoon laa yukhaaliduhu ayna ku biirin jahlun wax jahligiiba qofkani aqoon buu leeyahay jahliba uuna ku jirin wa sidqun run buu leeyahay laa yashuubuhu uuna barxin kadibun wax baanihiba wa kaana filjuudi xagga deeqsinimadana kaannahu waxabad moodaa alwablu mahiigaan cinda almaxilli abaar da'aya xagga deeqsinimadana waxabad moodaa buu yidhi mahiigaan abaar da'aya ninkan saddex dhinac ayuu doonay inuu ka ammaano xagga aqoonta uu ka ammaano wuxuu yidhi cilmun lahu cilmun laa yukhaaliduhu jahlun aqoon wuxuu leeyahay haba yaraatee jahli weyne ku jirin runtana uu ka ammaanayo wuxuu yidhi wasidqun laa yashuubuhu kadibun run buu leeyahay haba yaraatee beeni ayna badhxin wa kaana fi ljuud xagga deeqsinimadana kaannahu lwablu cinda almaxilli halkaa laamka inooma shadina laamka shata cinda almaxilli laamkuu shadan yahay waxaad moodaa mahiigaan abaar da-aya ag ninkani ma odhan waxaad moodaa xagga deeqsinimada mahiigaan ma odhan mahiigaan ma odhan wuxuu yidhi mahiigaan abaar da-aya buu yidhi ku sii qayday inuu goorma da-ayo soomaalidu waxay tidhaahdaa soor nin u baahan sii bay tidhaahdaa soor soor nin sii ma tidhaa soor nin sii iyo soor nin u baahan sii ma garan way kala qiimo badan tahay shaygani kii u baahnaa markuu helo iyo markii uuna helin uu iska shay uun helo waa way kala duwan tahay haddaba halkaa waxaynu doonaynaa inaynu ogaanno tashbiihiyada ku jira kaannahu alwablu cinda almaxilli roobku wuu kala jira af carabiga markuu yar yahay saxi baa la yidhaahdaa hadduu kasii yar yahay dalli baa la yidhaahdaa haddii uu mahigaan oo kale yahay webli baa la yidhaahdaa webli haddii uu yahay mayayga kaynu nidhaahnana maxaa la yidhaahdaa haail baa la yidhaahdaa hadduuna yahay kaan kala gu'inba inba hadduu yahayna alxaya baa la yidhaahdaa ee wiigaga idildaa alxaya baa la yidhaahdaa markaa af carabiga way badan yihin roobasha magacyada ay yeelanayaan kaanahu lweblu aadaadkii waa ka anna mushabihiina waa hada kaanahu ku jirta mushabahun bihiguna waa alwablu cinda almaxilli roob abaar ay wey wejushabihi halkii ay iskaga egaayeenna waa laga tegey oo maba qorna waa la xadfay wa qaala aakhar nin kale ayaa yidhi nimankan acraabta waa laga bartaa luqadda ma og jaa-uu way yimaadeen calaa khaylin farday ku yimaadeen ka anna acnaaqahaa qooraheega aad mooddo fi xagga caansanaanta aclaamun calanyo fardo waxay saaran yihiin qoortooda calan aad mooddo wa aadaanahaa dhagaheegana fi diqati xagga yaryaraanta adraafu aqlaamin qalin caaradii aad moodo ama qalinno caaradahood aad moodo wa fursaanahaa dagaalyahankoogana filjur'ati xagga dhiiranaanta usuudu aajaamin libaaxyo baradoodii fadhiyo aad moodo noocuu bal hadda u tilmaamay u fiirso wuxuu yidhi nimankani fardaha ay saaran yihiin qoor ahaan calan baabad moodaa faraska waxaa lagu qiimeeyaa qoortiisu inay faraska waxaa lagu qiimeeyaa qoortiisu inay dheer tahay sayladuu lahaan jiray dee la qiimeeyo faraska lama iibsan jirin ilaayoo la tijaabiyo faraska saddex dhinacbaa laga eegi jiray qoortiisa waa la eegaa dhegtiisana waa la eegaa dhogortiisana waa la eegaa saddexdaa marka la eegaayo faraska ama la xukumaa inuu yahay faras la iibsan karo ama la xukumaa inuu yahay faras laga tegayo kolka qoortiisa calan oo kale ayaad moodaa dheerida ayuu uga jeedaa wa aadaanaha dhagaheegana waxaad mooddaa fidiqi xagga yaryarida adraaf o aqlaam qalino caaradahooda qalinka caaradiisu aad bay u yar tahay kolkaa faraska marka dhegtiisu qalin caaradii oo kale ay tahay markaa ayuu macno samaynayaa wa fursaanaha dhogortii wuu ka tegey dhogortana munjaridkaa la qaataa munjarid farasku waa inuu munjarid yahay dhogorta marka la isticmaalaya sida imrawlqaysba gabaygiisa uu ku tilmaamayey wa fursaanahaa dagaalyahankeegana jurati xagga geesisanaanta waxaa la moodaa usuudu aajaamin libaaxyo baradoodii jooga faraska raggan saaran buu ku leeyahay ama ninka saaran waxaabad mooddaa libaax baradiisii jooga la soco kuma odhan libaax baad mooddaa muxuu kuugu daray libaaxee baradiisii jooga macno kaluu sii samaynaya markaad libaaxa baradiisii ugu tagto macnuu samaynaya libaax baa la moodaa maaha waa libaax baradiisii joogaa la moodaa weeye soomaalidu waxaad tidhaahdaa dameer duleedkiisii jooga lama doondoonto ma maqasheen dameer duleedkiisii jooga lama doondoontay bay yidhahdeen ama dameer aradkiisii jooga labadaba way yidhahdeen kolkaa macnaheegu waxa weeye libaax baradiisii jooga isku hallayn badan ayuu qabaa macnaheegu weeye isku hallayn badan ayuu qabaa waxaynu haddaba u baahannahay halkaa inaan eegno tashbiihyada ku jira kaana acnaaqaha fi shuhrati aclaam aadaadkii waa kaana mushabbihiina waa acnaaq mushabbahun bihigiina waa aclaam wajushabihiina waa fi shuhra kaannadii unbaa aadaad ah aadaanahaabaa a mushabbah fi diqatibaa yaa a wajushabah adraafu aqlaaminbaa a mushabbahun bihi kaannadiibaa aadaad ah fursaanahaa waa mushabbah fi ljur'atina waxa weeye wajushabah usuudu aajaam waa mushabbahun bihigii aqwaalu lmuluuki boqorrada hadalkoogu ka suyuufi waa seefo almawaadii wax kala jaro oo kale filqaci xagga goynta iyo walbati jaridda filumuuri umuurta ay jarayaan mushabihi waa aqwaalu lmuluuk mushabahun bihigiina waa asuyuufi lmawaadi aadatu tashbiihiina waa kaafka weju shabihiina waa filqaci walbat qalbuhu ninkaa qalbigiisu kalxijaarati waa dhagaxoo kale qaswatan adayga wasalaabatan iyo qallafsanaanta mushabihii waa qalbuhu mushabahun bihigiina waa alxijaara aadaatu tashbiihi waa kaafka waju waa qaswatan wasalaaba weeyaan jabiinu fulaan ninkii hebela dhabankiisa ama dhafoorkiisu ka safxati lmir'aad waa muraayad babaceedoo kale safaa'an xagga nadiifnimada watala'lu'an iyo widhwidhka mushabihi waa jabiinu fulaan mushabahun waa safxati lmir'aad aadaatu tashbiihina waa kaafka wajushabihina waa safaa'an watalalu'an wajushabahaasi muxuu inoo noqday bay kula tahay haddaba wajushabahaasi wuxuu inoo noqday mutacadid buu inoo noqday laba meelood ayuu wajushabahaasi markaa iminkoo kale uu ka jiraa ama uu ka shaqaynaya layliska labaad tamriinka labaad bal hadda ila eg kawin waxaad samaysaa ardayow tashbiihaatin tashbiihiyo min aladraafi dhinacyada alaatiyati soo socda bixayu si takhtaar aad u doorato maca kulli darafin daraf kaste maa yunaasibuhu kii ku habboonaa eeg halkan waxay noo wada sheegan mushabbihii iyo mushabbahunbihigiiba halkanay ku wada jiraan midna keensan laguma leh halkanay ku wada jiraane aduu isku dooraa lagu leeyahay waa inaad isku doorato keebaa mushabbaha keebaase mushabbahunbihiya inaad isku dooratunbaa lagaa rabaa alcaziimatu go'aanka asaadiqa dhabta ah shajaratun geed laa tuhmir aan midho lahayn naqamu lwtaar waxaan ay garaacaan almataru roobku lilardi dhulka alxadiiu sheekada almumtic macaan alsayfu seefta alqaatic wax kala jaraysa albakhiilu ka qacanta adag alxayaatu nolol tadibu fi ljsaam dhulka dhex socota ama dhex tukubaysa waxaa laynaga doonayaa halkan inaan haddaba mushabihiina kala soo baxno mushabahubihiina kala soo baxno u fiirsada namberka koobaad alcazimatu saadiqa alcaziima waa go-aanka asaadiqa ee dhabti ihi go-aanka runta ahi maxaan ku tashbiihiyaa ka sayfi lqaatic baan odhanayaa alcazimatu saadiqa ka sayfi alqaatic go-aanka adagi waa seef waxgoynayso oo kale fi lqaci walbat alcazimatu saadiqa ka sayf lqaaطic ma arkaysin labadan iminka isi siiyey ma odhanayo asayf lqaaطici kalcaziima ma odhanayo waxaan odhanayaa alcazimatu saadiqa ka sayf mushabahun bihiga seef baan u qaadanayaa ilayn kala goynta iyada asal u ahe waxaynu isku ogeyn halka layskaga egyahay ka asalka u ah kaaha loo egaadaynu isku ogeyn seefta waa in loo egaadaa markaa oo cazimatu saadiqa ay u egaato nambarka labaad shajaratun laa tumir baynu nidhi shajaratun laa tumir geedan midho lahayn shajaratun laa tumir geedan midho lahayn waxaynu odhanaynaa albakiilu ninka qacanta adagi ka shajaratin laa tumir waa geedan midho lahayn oo kale fii cadami nafci xagga faa'iida la'aanta qofku markuu bakiil yahay muxuu noqonayaa albakiilu ka shajaratin laa tumir fii cadami nafci iminka shajaratin laa tumir waxaan ka dhigay mushabahun bihi kii loo egaanayey baan ka dhigay bakhaylkiina maxaan ka dhigay mushabihii baan ka dhigay wax u egaanayey ayaan ka dhigay naqamu lawtaar ayaynu maraynaa naqamu lawtaar waxaynu soo qaadanaynaa alxadii lmumtic alxadiiu lmumtic sheekada macaani waa ka naqami lawtaar oo kanaqami alawtaar alxadiidu almumtic ka naqami alawtaar oo kale ka naqami alawtaar waxaan doonaynaa inaan almadaru lilardi aan soo qaadanno yaa soo hadhayba ee wax loogu shabihi karaa alxayaatu tadibu fi ljsaam keliya ayaa inoo soo hadhay kolkaa waxaynu qaadanaynaa ama aynu tashbiiha ka dhigan doonnaa inaynu nidhaahno almadaru lilardi dhulku ee roobku wuxuu dhulka u xisaaban yahay ka xayaatin ama kalxayaati tadibu fi ljsaam kalxayaati tadibu fi ljsaam layliskaa waan ka shaqeeyey kolley kitaabkuna wuu ka shaqeeyey oo xaggan kaga shaqaynayaa waxa weeye afar dariiq baa looga shaqayn karaa dariiq shanaad ninka soo kordhiya dariiq shanaad ninka soo kordhiyaa isagaa khaldan waana hayru maqbuul dariiqaa uu soo kordhiyey afar dariiqoo keliya looga shaqayn karaa asalba laylisku tashbiih markaad joogto waxaad uga shaqayn kartaa laylisyadaada afar dariiq afartaa dariiquunbaad uga shaqaynaysaa haddaannu isu khilaafno aniga sidan kitaabkuu qorayo ama aan iswaafaqno afartaa dariiq mid ka mida inaan laga bixin unbaa muhiima kolley afarta dariiq waa ay noo iman doonaan qayb ka midihii waxaad samaysaa tashbiihaatin tashbiihiyo samee bixayu si oo yakuunu fiihaa uu u noqdo kullun mid kasta oo mimaa yati waxa soo socdaa mushabahan eg layliskaa koobaad waxa la yskugu keen dhex daadiyey somaa in mushabih iyo mushabahumbiigiyo wada socday labaduba way wada socdeen mushabihii iyo mushabahumbiigu labaduba way wada socdeen laakiin layliskan iminka aan marayno mushabihiioo keliya layna siinayaa maxaana inaga maqan mushabahumbihigiibaa inaga maqan kolka waxaa laynaga doonayaa inaynu inagu mushabahumbihii la soo degno ama aynu mushabahumbihii samaysanno ayaa laynaga doonayaa kawin waxaad samaysaa tashbiihaatin tashbiihiyo samee tashbiihiyadaasoo bixayu si oo yakuunu fiiha uu u noqdo kullun mima yaatii mushabbahan erey kasta mushabbah baynu ka dhigaynaa alqitaar waa tareenka alharamna waa wax shayga weyn okay ama taallada oo kale wey haddaba alqitaar maxaan odhanayaa markaan mushabbah ka dhigayo kaana alqitaara riixun fi surca kaana alqiaara riixun fi surca ka waran markaa kaana alqiaara riixun fi surca kaana alqiaara qiaarkii waa mushabac buu ii xisaaban yahay riixunna mushabahun bihi bay ii xisaaban tahay alharam waa taala alabarna waa weyn kitaabkeennan siday ugu qoran tahay laba tusaaluu inooga kala dhigay waayo isbays badan baa u dhexeeya alharam iyo alabar waa isku kelmad bay ahaayeen waa laba kelmadoodoo wada socda in la isku dhoweeye ahay oo maxay la yidhaahdo alharamulabar way wada socdaan masaafadani ma jirto alharamulabar waa kelmad qura hal tusaale wada gelaysa weeyaan alharamulakbar taalada weyni waa ka dawdi lcaiim buur oo kale ka dawdi lcaiim alharam lkbar ka dawdi lcaiimi fi lirtifaac kolka alharamulabar ha kala saarin oo alharamna keligee tusaale ha u raadin alabarna keligee tusaale ha u raadin isku daro alharam اlakbar oo wada socota tusaale u raadi markaa alkitaab alkitaab waa inaan isna tashbiih ka dhignaa aynu nidhaahnaa kitaabku wuxuu u eg yahay caynkan oo kale alkitaabu kalmucallimi fii kasrati nafci ama alkitaabu milu lmucallim fii kasrati nafci kitaabka macallim baaba la moodaa siduu wax kuugu faa'iideynaya ama wax kuugu sharxayo alxisaan waa faraskii isna faraskan waa inaad mushabbax ka dhigtaa maxaan odhanayaa markaan alxisaan aan mushabbax ka dhigayo waa faraskii maxaan idhaahdaa alxisaanu ka sayaarati fi surca waxaan odhanayaa farasku waa gaadhiyoo kale xagga dheeraynta ama degdega alxisaanu ka sayaarati fi surca waa inaan qaataa almisbaax waa laydhkii maxaan isticmaalayaa laydhka markaan qaadanayo kaana almasaabiixa nujuumun fitala'lu'i kaana almasaabiixa nujuumun fitala'lu'i waxabad moodaaba xidig laydhka waxabad moodaaba xidigo xagga iftiinka xidigaaba la moodaaba maxaynu qaadanaynaa asadiiq asadiiqu kalakhi fi raxmati asadiiqu kaalakhi fi raxma almuallim almucallimu kalummi fi shafaqa almucallimu kalummi fi shaqfaqa addamcu maxaan qaadanayaa addamcu milu duri fi lamacaan addamcu milu duri fi lamacaan ilmada jawhar baaba la moodaa ilmada jawhar baaba la moodaa layliska afraad layliskan horta saddexaadan iminka ka soo baxayo maxaa layna siiyey maxaa inoo qornaa ka qorani muxuu ahaa mushabbah maxaa inaga keena layna lahaayoo laynaga rabay mushabbahunbi cagsi buu kana noqonayaa kanna waa kaa hore cagsigii waxaa layna siinayaa maxay mushabbahunbihii baa layna siinayaa waxaana laynaga rabaa inaynu maxay keenno markaa waxaa laynaga rabaa inaynu keenno mushabihi oo iminka mushabahun bihi baa halkan ku qornaan doona ijcal waxaad ka yeeshaa kulla waaxidin erey kaste oo mimaa ya'tii waxyaabaha soo socda ah mushabbahan bihi mushabahan bihi ka dhig waa baxrun oo bad ah asadun oo libaax ah ummun ra'uuf way wada socotaa ma arkaysiin inaan faasilo loo dhexaysiinin ama shadra inaan loo dhexaysiinin sharda ummun ra'uuf hooyo naxariis leh nasiimun caliil naacow jilicsan mir'aatun saafiya muraayad nadiifa xulumun ladiid riyo macaan riyo macaan maxaan odhanayaa markaa baxran baa la doonaya inaan mushabbahun bihii ka dhigo anta kalbaxri fi ljuud baan ku odhanayaa anta kalbaxri fi ljuud warniyow badoo kalaa tahay xagga deeqsinimada anta kalbaxri fi ljuud maxaan odhanayaa asadan markaan ka dhigayo mushabbahun bihigiina wa anta kalasadi fi ljura baan ku odhanaya anta kalasadi fi ljura libaaxoo kalaa tahay xagga dhiiranaanta umin ra'uuf hooyo naxariis badan markaan mushabahumbihiga ka dhigaya maxaan odhanay almurabiyatu fi shafaqa ka ummin ra'uufin almurabiya almurabiya barbaarisadu fi shafaqa xagga naxariista ka ummin ra'uuf hooyo naxariis badan baaba la moodaaba markaan ka dhigayo nasiimun caliil mushabbahun bihi maxaan qaadanayaa anta milu nasiim alcaliil fi riqa anta milu nasiim alcaliil fi riqa markaan mid saafiya ka dhigayo maxaan qaadanayaa waxaan odhanayaa fikruka fii idhaari alxaqaa'iqi kalmir-aati saafiya fikruka warmiyow fikirkaagu fii idhaari alxaqaa'iq sidaad xaqiiqada usoo bandhigayso kalmir-aati saafiya muraayad nadiifaaba ah la moodaaba muraayad nadiifa ayaaba la moodaaba markaan ka dhigayo xulumun ladiid maxaan odhanaya kaana alamaaniya ididiilooyinka waxaa la moodaa fii incaashi nufuus siday nafta firfircooni ugu abuurayso xulumun ladiid riyo yar oo macaan ayaaba la moodaaba ama se ay u eg tahayba ayaynu u dhigi karnaayoon odhanaynaa layliska shanaad bal hadda ila eg layliska shanaad layliska hanaad tashbiiha arkaantiisa horta imisay ahayd yaa garanaya arkaanu tashbiih afar bay ahayd afartii iminka waxaa laynoo soo sheegay kiyo mushabaha la sheegay oo mushabahumbihiga aan keenayno soo saa haddana waxaa ku xigay kiyo mushabahumbihiga la sheegay oo mushabihii la sheegayo layliskeennan shanaadna wuxuu sheegayaa wejushabihii baa la sheegay wejushabihii kolkaa maxaad keenaysaa labadii kale ee mushabah iyo mushabahumbihi ahaa keenaysaa aadaadka isagala waxba lama jaro oo isagaa uma qiimaynayno kolley weju shabaha keliya hadii la sheego ayaan imika doonaynaa inaan halkan isnaan ku qiimayno ijcal ka yeel kulla waaxidin mid kaste oo mimaa ya'tii waxyaabaha soo socda ah wajha shabahin waju shabah ka yeel fii tashbiihin tashbiih min inshaa'ika adiga curiskaaga ah ama curintaada ah wacayin waxaanadna tustaa ama noo cayintaa darafay atashbiih labadii darafu tashbiihna na albayaad ka waran haddaan idhaha huwa ka shamsi fi lbayaad ka waran huwa ka shamsi fi lbayaad maxaan qaatay huwa ka shamsi fi lbayaad aaway kolkaa mushabihii huwa aaway mushabahun shamsi aaway weji waa bayaadka kan inoo qoran weeye asawaad ka waran anta kalquraabi fi sawaad haddii la yidhaha ka waran anta adigu kalquraabi tukoo kalaa tahay fi sawaadi xagga madowga away darafu tashbiiha inaan cayinaa laynoogu talagalay away mushabihi anta away mushabahun bihigii uraab away washabihiina sawaad weeye almaraara waa qadhaadh shay aad u qadhaadh maraarada kolkaa qadhaadhka oo kale markaan doonayno inaynu qaadanno maxaynu samaynaynaa almaraara xagga qadhaadhka markaan doonayno inaynu tusaale ka dhiganno waxaynu qaadanaynaa xandal oo kaleynu usoo qaadan karnaa xandal oo kale ama sibri oo kale ayaan usoo qaadan karnaa kalaamuka ka sibri fi lmaraara kalaamuka war hadalkaagu ka sibri waa dacar oo kale filmaraara xagga qadhaadhka xandalna waa bahashan qalfoonta la yidhaha qalfoon dameeraada amba mise ambo maxaa la yidhahdaa ya qaradameeraad iyo qalfoon dameeraad intaba waa la yidhahda iyo maxaa magac kalena way lahayd saankaa maahayn xandal waa taa wey waa geed yaroo aad u qadhaadh faa'iidooyin badanna waa lagu qabaa kolley oo waxyaaba badanna waa lagu sheegtaa kolka geedkaa yaree qadhaadhoo kale wey xandal alxalaawa kalaamuka kashahdi fi lxalaawa waaban soo marnayba tusaalahaasaan u malaynaya kalaamuka kashahdi fi lxalaawa albud'u anta milu sulxufaat fi lbud'i diinood kalaa tahay haddii ogaa socodka ka warran asurca asayaara mil اlqitaar fi surca asalaaba qalbu aalimi kalxajar fi salaaba qalbu aalimi kalxajar fi salaaba daalimka qalbigiisa dhagax baa la moodaa xagga adayga sif layliska lixaad adiga curis baa haddaba lagaa rabaa ardayo markaad halkan marayso curis baa lagaa doonayaa inaad curis yar samayso ayaa daruuri kuu ah waxoogaa yaro waxaa lagaa rabaa dhowr sadan inaad barto dhowrka sadar waxaad kaga hadlaysaa markab iyo dooni baad kaga hadlaysaa markab yaroo bad dhex maraya ayaad ka hadlaysaa markabkaa yaree badda dhex maraya waxa hadalkaaga laga heli doona bimacnaa waa in laga helo hadalkaaga dhowr tashbiih waa in laga helo ugu yaraan saddex tashbiiha laga helo miyaadan markab yaroo badda dhex socda saddex tashbiih adan ku dari karaynin haddaad markabkaa yar samayso intaa ku daynin keliya waxaad haddana isku daydaa gaadhi yaroo hargeysa dhex socda isdhe ka hadal waxaad tilmaamaysaa sayaara sakiira tasiiru fii wasati hargeysa kolkaas sayaaradaa yar ee hargeysa dhex cararaysa ayaa doonaysa inaad ka hadasho hadalkaagaana waa inaad hee laga helaa maxay saddex tashbiih waa in laga helaa marka dambe waxaa lagu odhanayaa arday ka hadal ilain marka cunwaan lagu siiyo intaa un ujeeddadu maahe ujeeddadu waxa weye cunwaankan markaad garato ku kale isku day oo ku kale isku day oo ku kale isku day oo ku kale isku day oo saddex tashbiih mar laga helo tashbiiha sida loo sameeya la doonaya inaad ogaato markaa sif noo tilmaan biiijaazin si kooban safiinatan markab noo tilmaan fi baxrin bad dhex socda badda oo maa'ijin mawjadaynaysa wadamin dhex geli wasfaka tilmaamahaaga alaaata tashbiihaatin saddex tashbiihna dhexgeli bal hadda waxaad soo rogotiin waxaan idin tusayaa kitaabku kolley uu ka shaqeeyey waxaad soo rogotiin bogga waxaad soo rogtiin ay ku qoran tahay a waxaad soo rogtiin laba boqol toddobiyo konton haddii dabcadaydoo kale aad haysatiin laba boqol toddobiyo konton ma haysiin laba toddobiyo konton ma haysiin saw markab tilmaan laguma odhan waa layliska imisaad layliska imisaad buu ahaana lixaad saw ma ahayn layliskeenu eeg ijaabada layliska lixaad hadaba eeg wuu kaaga shaqaysan yahay waxani layliska oo dhani wuu kaaga shaqaysan yahay ardayow weligaa ha ilaawin ardayga waxa u fiican laakiin halka ka shaqaysan inuuna eegin ilaa intuu isagu ka shaqaynayo markaad ka shaqaysa kadib adigu dib iskugu miisaan wuxuu ku yidhi alijaaba can tamriin asaadi safxada sitata cashar min albalaagati alwaadixa ma haysaa kharajtu data yowmin ilaa shaati'i lbaxri fara'aytu safiinatan kaannaha madinatun tajri fii mawjin kaljibaal وتعسف بها الريح فتميل ذات اليمين وذات شمال طورا ترتفع وطورا تنخفض وما زالت بين رفع وخفض حتى أوت إلى الميناء وتركت الموج وراءها كأنه قطع الليل وفيرسو ninkan warramayaa wuxuu ku leeyahay kharajtu waan baxay daata yawmin maalin maalmaha ka mid a ilaa shaadi'i ilbaxri badda xeebteeda ayaanu baxay fa ra'aytu waxabaan arkay safiinatan marka baan arkay ka annahaa aad mooddo madiinatun magaalo tajrii socota fii mawjin mawjad bay dhex socotaa mawjado kaljibaali buura aad mooddo wa tacsifu bihaa waxa ku dhabanaysa alriixu dabaylaha ayaa ku dhabanaya fatamiilu waxay u leexanaysaa daata alyamiin dhinaca midig wa daata shimaal iyo dhinaca bidix dowran mararka qaar tartaficu kor bay u kacaysaa oo mawjadaa kor u qaadaysaa wa dowran marna tankhafidu hoos bay u dhacaysaa oo mawjadaa hoos u dejinaysaa wamaa zaalat kamayn zuulin bayna rafcin wa khafdin inay inay marna koru kacdo marna hoos u degto xataa awad ilaayay soo gaadho ila almiinaa'i dekadii ilaayay soo gaadho almiinaa'i waa dekadii wa tarakad waxay kaga timid almawja mawjadiina waraaha xaggeega dambe kaannahu waxabad moodaa alqiacu qaybo kaannahu waxabad moodaa qiacu leyl habeenka qaybo ka mida ayaabad moodaa qaybo habeena ayaabad moodaa mawjadihiina kolkaa inta tashbiihay ku jirtaa way kuu muuqataa baan u malaynayaa ma kuwa muuqata halkaa tashbiihiyada ku jira ugu dambayn layliska toddobaad waa ninka loo yaqaano eh, gabaygan qaa'ilkiisii maba sheegin baan u malaynayaa eh. ishrax waxaad noo sharaxdaa buu ku yidhi waa mutanabi ishrax waxaad noo sharaxdaa biiijaazin si kooban qowl almutanabi mutanabi qowlkiisa filmadiixi ammaanta markuu samaynayey wabayin waxaanad caddaysaa jamaala maa fiihi waxa ku jira ee qurux ah oo min tashbiihin tashbiihiyada ku jiraa quruxda ay leeyihiinna nooga warran baa lagu yidhi markaa tashbiihiyadu len qurux bay sameeyaane oo qurux bay leeyihiine horta ninka gabayga iskale waxaa la yidhaha magiciisa mutanabbi abuu ayibna waa laqabkiisa mutanabbina waa naanaysta axmed ibnu xuseinna waa magaciisii axmed ibnu cali ibnu xusein waxaa jira culimo magacan mutanabihi halkuu ka yimid waa laysku haystaa mutanabi halkuu ka yimid qolada suugaanyahanka carbeed waxay u badan yihiin magacani wuxuu ka yimid ninkani beri buu khaldamay beri buu si foolxun u khaldamay laakiin wuu ka soo noqdayoo dee ilaahay waa khafaaru dunuub wuu ka soo noqday ninkan mutanabi in badan baad ku aragteen so in badan kumaydaan arag mutanabi kiyo meelaha ama luqa alcarabiya ha ahaato ama xataa ha ahaato shareecadaba ha ahaatee kiyo mutanabi lilqaala almutanabi qola waxay yidhaahdeen ninkani marbu horta balaayo aftahana buu ahaan jiray adduunka isagaa haystay wuu wareeriyey ninkani uu dawakiyey waxa la garan waayey ninkaa wax lagaga cadhaysiiyo wax kaste oo la sameeyo oo la isku dayo in lagaga cadhaysiiyo dhinac kaleu udhigayaayo isagoo ammaanaan kutusayaabuu ku leeyahay beri wuu ammaanay ninkii ciidamada haystay dowladdii cabaasiyiinta ayaa aad ugu soo hanjabay wuu hanjabaad aad u kulul inuu baqa ayaa la eegayey maogtahay gabay buu tiriyey uu leeyahay lacala catbaka maxmuudu cawaaqibuhu farubama saxat iljsaamu bilcilali buu yidhi alla maxaan u baahnaa canaantaada nacaskaa canaan moodaya buu yidhi daway ahay dawadu mayna qadhaadh ahayn buu leeyahay jidhkaygaa u baahnaa maanta wii ogaa buu yidhi inaan u baahnaa kolkaa eeg dhinacanuu u dhigayaa canaanba kama dhigayo wixii waa kan dawuu ka dhigtay dawo yarool dhakhtar u soo qoray inay tahay canaantii uu janankii ciidamadu usoo jeediyey beri buu sayfudawle u tegayo markaasuu ayuu ballanqaad buu ka helay aad u badan hantibaa loo ballan qaaday cidiba way ugu juuqi weyday hantidii loo ballan qaaday waa la siin waayey ka warran shay lagu ballan qaado haddana lagugu siin waayo lagaaga baxo maxaan aaqi lahayd sow maadan yaabteen ma yaabin waxa weye beri dambu gabay tiriyey gabay la yidhayo cinwaankiisa ka dhigay min alkhayri budu saybika canii asracu suxbi fi lmasiiri aljahaamu wuxuu yidhi aniga waxyaabaha maalka aan leeyahay qasnadayda ku jira tirsadaba waxa kamida buu yidhi ballanqaad yaroo beri iga habsaamay waa waxa keliya ii tirsan bule marun baan u aayi doonaa ya wuxuu yidhi waxaasi waa meel buu ii isaga oan isku ogahay buu yidhi kaa gabaygii buu soo wado wuxuu yidhi waxa hadduu shaygu degdego buu yidhi khayr male weligaa iska jir buu shay degdegaa waayo daruuraha marka la eego waxa ugu degdeg badan buu yidhi daruurta xagaaga daruur xagaaga ayaa ugu degdeg badan roobna ma wadatee dhaxanuun bay wadataa haddaad aragto shay buu yidhi raagay wuu soo guuxayaabuu ku leey shaygaasi waa waxa weye wuu badan yahay weeyaan isagaa iscadaadinaya wey alla weyna waxa soo socdaa ee bilaha maqan ee sanawaadka maqani ninkii ballanta qaaday wuxuu is yidhi warka sidaa rajihiis uu yahay wanaaggaa kaa filanaya w rajihiisii been ha ka dhiginoo wuuba siiyeyba dhabu uga dhigayo wixii uu filanayey ayuu ugu daray kolkaa ninkani dhinac alla dhinacii loo dhigo dhinac alla dhinacii loo dhigo lagagama gerheli jirin sidiisuu ahaan jiray gebagabadii markii dambe aad buu u khaldamay ragga qaar baa yidhi wuxuu isyidhi dadku siday u taageersanaayeen war malaha dad nebinimo sheegataba dad baa ku rumayn lahaa buu isyidhi bay yidhaahdeen u sheegtayba waa waran looga fadhiyey sow maaha qoladii muslimiintu way xidheen jeelkaa loo xidhay culimadana waa loo diro culimadiina waxaa la yidhi dee intaan la dilin ilan waa murtade soo waaniya soo waaniyo dee u sheega xaqa culimadii markay u tegeen ayay ku yidhahdeen war maada nebi maxamed rumaysnayn may waan rumaysanahay buu yihi maxamed maanaa dafiri kara sawka haddaa nebigu yidhi laa nebiya bacdii bay yidhahdeen laa nebiya bacdii nebi igama dambeeyo war rasuulka rumeeye buu yidhi isla xadiidkaasuu aniga igu sheegay nebigu laa ma taqaanin waa magacayga cirka aniga laa layga yidhaahdaa buu yidhi nebigaana igu bishaareeyey oo yidhi laa ninka cirka laa ninka laa la yidhaahdaa laa nebiya bacdii nebi igama dambeeyadiibuu ka dhigay laa ninka laa la yidhahda nebiyun bacdii waa nebi iga dambeeya saasuu dhigay aduu gebagabadii jeelkii waxoogaa markuu ku jiray uu ogaaday inuu khaldan yahay wuu ka soo noqday wuu ka tawba keenay welibana tawbadiisu way wanaagsanaatay nin muslimo aad iyo aad uga xun ayuu ahaan jiray waxyaabihii uu sameeyey ama uu ku kacay kolkaa markii dambe nin fataaka alasdi la odhan jiray baa dilay isagoo baqhdaad ku soo socda isaga iyo inaanu dhalay iyo inaanu awow u ahaa culimmada qaar xagga adabku waxay idhaahdeen riwaayadda ninkaa lagu sheegayo inuu nebinimo ku sheegtay sanad saxiixa looma hayo ayay ragga qaarkood taagan yihiin ee inuu manaa nebinimo ku dhawaaqay way jiraan kutub badanoo qortaa laakiin haddana qowl rasmiya oo rasmiya culimadii xataa la kulantay oo iyagu hadlaya looma hayo ayaa la leeyahay mutanaabi almuhim muslimnimo ku dhintay weeyaan markuu dhintay nin muslimnimo ku dhintoo muslim weeyaan ninkani ishrax waxaad sharaxdaa biiijaazin si kooban qowl almutanabi mutanabi qowlkiisa fi lmadiix markuu ammaanta samaynayey wabayin caddee jamaala maa fiihi waxa ku jiro oo min tashbiihin min atashbiiha kalbadri min xayu iltafadta ra'aytahu yuhdii ilaa caynayka nuuran saaqiban kalbaxri yadifu kalbaxri yaqdifu lilqariibi jawaahiran juudan wayabcahu lilbaciidi saxaa'iban kaashamsi fii kabadii samaa'i wadaw'uha yaغsha اlbilaada mashaariqا wamagaariban mutafaacilu mutafaacilu mutafaacilu mutafaacilu mutafaacilu mutafaacilu kalbadii dayax baabad moodaaba min xayu meel alla meesha iltafata aad eegtaba ra'aytahu isagaad ku arkaysaa yuhdii isagoo hadiyad u soo diraya ilaa caynayka labadaada indhood nuura nuur haaqiban wax daloolinaya wuxuu yidhi war dayax moodaayo dhinacaad eegtaba isagunbaad arkaysaa dayaxu wadanna kama qarsoomo markuu jiro socaynkaa maaha ninkan dayax baabaad moodaa buu yidhi xagga nuurka maaha macnaheegu nuurka waa ka midoo yuhdi ilaa caynayka nuuran faaqiban buu yidhi wuxuu uga jeedaa xaggu si kaste ugu muuqanayo waa fi uhuur wlwuduux kalbedri huwabaa ka maqan haddaba mubtada ka maqan ama mushabah baa maqan huwa kani kalbedri waa dayaxoo kale min xaytultafata dhinaca aad eegtaba ra'aytahu waad arkaysaa yuhdii isagoo u soo dirayo hadiyad ilaa caynayka labadaada indhood nuura nuur saaqiban wax daloolinaya markuu waa dayaxoo kale ayuu haddana tashbiih kale sameeyo wuxuu yidhi kalbaxri waa badoo kale yaqdifu wuxuu u soo daadiyaa lilqariibi dadka u dhadhow jawaahiran jawhar juudan deeqsinimo aawadeed qofka badda agdegani faqri inuu sheegto ma aha waayo kalluunkeegaa iyo nimcadeeda iyo wax yagaasuu guranaya kolkaa bad oo kale weeyaano ka u dhowi gaajo uma dhinto buu leeyahay ka u dhowi gaajo uma dhinto kalbaxri badoo kale weeye yaqdifu wuxuu u soo daadinayaa lilqariibi ka qariibka u ah jawaahiran jawhar buu usoo daadinayaa juudan deeqsinimo kaka fogna ka warran muxuu samayn wayabcau wuu dirayaa lilbaciidi kaka fogna saxaa'iba daruuru u dirayaa inta badan badda meelahan ka soo yar durugsan oo kale roobabaa ka da'a kolkaa nimankii falaasifadii hore ayaa odhan jiray qiiqan baa ay baddu kicinaysa ayaa daruura sameeyo kadibna ka da'a kolkaa baddii waxay ku leeyahay ninkani kii u dhowaana kalluunkeegu ka dhergaya kii ka fogaana roobkeegaa u da'aya kolkaa ku dhow iyo ku dheerba cid ay baddu qadinaysa ma jirto ninkanina waa badoon nin dhow iyo nin dheerba uu ku filan yahay buu doonayaa inuu yidhaa ka shamsi waa cadeedoo kale fii kabadi samaa'i cirka bedhkamihiisa ku sugan wa daw'uhaa nuurkeeguna yaqsha albilaada wadannada ayuu daboolayaa mashaariqan bari iyo wa maqaariban galbeedba ka waa cadeedoo kale buu yidhi fii kabadi samaa cirka bedhkamihiisa ku sugan wa daw'uhaa nuurkeeguna yaqshaa wuxuu daboolayaa albilaada wadannada mashaariqan wa maqaariban bari iyo galbeedba gabaygaa kolley balaaqada ku jirtaa way inoo muuqataa ayay ila tahay in sha allah halkaa ayuu inoogu joogayaa wallahu aclam